الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تمرينات عين في العبارات الآتية الأفعال المضارعة المجسومة وبين ما كان منها مجسوما بالسكون وما كان مجسوما بحذف حرف العلة وعين فعل الشرط وجوابه في الجمل الشرطية تمرينكan waxa uu sheekhu keenay uu leeyahay waxaad caddaysaan ama labada sheekh keeneen cibaaraadkan soo socda afcaasha mudaarica ee majsuumkaa ah ka soo saar waxaad kala sheegtaa kuwooga sukuun lagu jasmiyey iyo kuwa xadfu xarficilla lagu jasmiyey haddaba si aad u soo ixraabayseen wacayin ficla shardi wa jawaabahu wacayin ficla shardi ficlu shardiga sheeg wajawaabahu wajawaab shardina sheeg fi ljumal hariya jumalka shardiga ah laba ficil jumal shardiya waxa weye jumalka ay ku jiraan adawaat shard adawaatu shardiguna waa labiyo tobankii min labada ficil jismini kuwaasaa la dhaa adawaatu shard dhammaantood shardi bay faa'ideeyaan labiyo toban kun lannu haddaanu meesha shardi ku jirin ficlu shardi iyo jawaabu shardi laba ficil iskuma xidheen shardiga wey waxa labada ficil isku xidhaya haddii sidaa iyo sidaa la yeelo sidaasiyo saasay wax noqonayaan labada shay waxa isku xidhaya labiyo tobanka adaad labiyo tobanka adaad ee mxuu ahaa min labada ficil jasminayey dhammaantood waa adawaatu shardi adawaatu shardigana saynu soo sheegnay waxay u kala baxaan labiyo tobankaasi laba qaybood asmaa iyo xuruuf bay u kala baxaan in iyo id maaha labadaas waa xuruufu shari xuruufu shardin macnahooguna shardigaa ma dhaafo in waa xarfu shardin id maana waa xarfu shardin tobanka soo hadhay waa asmaa dhammaantood oo wada ismi tobanka in iyo idmaa wixii ka soo hadho labada ficil jasmiyaah dhammaantood waa asmaa man iyo maa iyo mahma iyo ayun iyo mataana iyo mataa iyo ayaana iyo aynay dhammaantood waa wada asma asmaau shardi wey mid walba markaad icraabaysa waxaad oranaysaa ismu shardin wa jasmin tajsimu ficlayn tobankaa asmaada ah waxay leeyihiin macaani kala duwan man waa lilcaaqil saynu soo sheegnay dadkaa loo isticmaalaa ma iyo mahma waa ligayr اlcaaqil wixii aan caqli lahayn baa loo isticmaalaa mata iyo ayaana waa lizamaan ayna iyo anna iyo xayumaa waa lilmakaan ayina afartaa macnaynu soo sheegnay ayay u dhaxaysa lilcaaqil waa loo isticmaalaa ay liayr alcaaqil baa loo isticmaalaa lizamaan baa loo isticmaalaa lilmakaan baa loo isticmaala kayfamaadu iyadu way isticmaalkeeguba uu yaryahay iyaduna gaar ahaan waa lilxaal labiyo tobankaasi usoo dambeeyey aanu soo sheegnay dhammaantood waxaynu lihi waa adawaat shardi labiyo tobankaasi waa kuwii laba ficil jasminay jawaasimtu waa laba nooc wax ficil keliya jasmiya iyo wax laba ficil jasmiya waxa laba ficil jasmiya waa labiyo tobanka kuwa ficil keliya jasmiyana wakaynu soo tirinay waxa weeye afar weeye kuwa ficil keliya jasmiya waa lam iyo lama laamu lamr iyo laa anaahiya afartaas wey lam iyo lama laamu lamr iyo laa naahiya afartaa min hal ficil jasmiya iyo labiyo toban min laba ficil jasmiya markaan isku geyno waa lix iyo toban haddii lagu daro alam iyo alammaa lagu darana tiradu waxay noqonaysaa sideed iyo toban sidii matnulajrumiya uu u sheegi jiray waayahay halkan waxaad ka soo saartaa wax alla wixii mudaaric majsuuma waxaad kala sheegtaa wixii sukuun lagu jasmiyey iyo wixii xadfu harficilla lagu jasmiyey waaad kala sheegtaa meesha hadduu ficlu shardi iyo jawaabu shardi ku jira labada ficilna kala sheeg lam ara صadiiqii ma arag saaxiibkay walam asmac akhbaarahu wararkiisa ma maqlin mundu shahrayni ilaa laba bilood wax wara kama helin lam ara صadiiqii saaxiibkay ma arag walam asmac akhbaarahu wararkiisa ma maqal mundu shahrayni ilaa laba bilood waxaa halkaa ku jira lam ara lam waa xarfu nafyin wajasmin lamaana saasum baa loo craaba lama iyo lam waa isku craab xarfu nafyin wajasmin ara ficlu mudaaricu majsuum bilam wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila sidaas wey araab yaraa taraa naraa xarfucila u dambeye marka xarfucilihii baa la tuura walam asmac ficlu muطaaric majsuumu bilam wacalaamatu jasmihi asukuun kaana sukuun baa lagu jasmi lamma laba ficil bay jasmisaa ma waxay ka tirsantahay adawaadkii waxay ka mid tahay adawaadkii labada ficil jasminaya mise ficil keliya jasmisaa ficil keliya markii hore lam ara lamtaasi ara oo keliya jasbisay lam asmac markaa tiraana lamtaasi asmac oo keliya jasbisay halka mar laba ficil ma wada jasminayso xayumaa tamshi meel alla meeshii aad socoto meeshii aad socoto calaa difaafi niil webiga niil xeeligiisa ama xeebtiisa tanshaq waxaad neefsani hawaaan naqiya hawo saafiya tanshaqa istinshaaqi wey waxaad qaadani ood sanka ka qaadan neefsani hawaa naqiya hawo saafiya xayumaa baa halkaa ku jirta ismu shar wala xarfu shar ismu shardi wey waxaa xuruufka keliya in iyo idma labadaasunbaad xarfu shardin odhan karta inta kale waa wada asmaau shardin ismu shardin wa jasmin tajsimu imisay jasminaysa ficlayn tamshi ficlu mudaaric ficlu shard majsuum bxayثuma وcalaamaة jasmihi الsukuun xadfu xarfi اlcila sidaas wey tanshaq ficlu muطaaric jawaab الshard haddii aad socoto webiga ceebtiisa aad socoto waxaad qaadanaysaa ama neefsanaysaa tanshaq ficlu mudaaric jawaabu shardi majsuumun majsuumun bixayuma wacalaamatu jasmihi assukuun laa tucaadi الnaasa dadkaa cadaawadayni walaa tashal nafsaka naftaadana ha ku mashquulinin bicuyuubi غayrika ceebaha dadka kale ha isku mashquulinin laa tucaadi الnaas laa xarfu nahyin wa jasmin tucaadi tucaadi ficlu mudaaricu majsuum biاllah الnaahiyati وcalaamaة jasmihi xadfu xarfi اlcila aadaa yucaadii naada yunaadii sidaasoo kale w caada yucaadii buu ahaa laa tucaadi yadii baa la tuura walaa tashal laa naahiya tashal ficlu mudaaricu majsuumu bilan naahiya wa calaamatu jasmihi الsukuun man yaxdar caduwahu yanju min adaahu man yaxdar qofkii ka digtoonaada ama iska ilaaliya caduwahu yanjuu wuxuu ka badbaadi min adaahu dhibtiisa man ismu shardin wa jasmin tajzimu ficlayn yaxdar ficlu mudaaricun ficlu shard majsuumu biman wa calam jasmihi الsukuun yanju ficlu muطaaric jawaab الshard majsuum biman wcalaamaة jasmihi xadfu xarfi اlcila yanjuwa mataa yaأtii faslu الصayfi markuu yimaado xilligii xagaagu xagaaga markuu yimaado yarxal way guuraan yarxal ahlu اlyasaar dadka akhniyadiihi ama maalqabeennadiihi way guuraan ilaa shawaaطiء اlbixaar ayay u guuraan ilaa shawaaطiء اlbixaar xeebaha badaha xeebahooga ayay tegaan mataa yaأtii faslu الصayfi yarxal ahlu اlyasaari ilى shawaaطiء اlbixaar marka mataa waa ismu sharطin wa jasmin tajsimu ficlayn yaأti ficlu mudaaric ficlu الsharط majsuum bmata وcalaamaة jasmihi yaأti xadfu xarف الcila yarxal ficl muطaarc jawaabu shardi majsuum bmata وcalaamaة jasmihi الsukuun maa tukfi min acmaalika yaclamhu اllah maa waxa tukfi aad qariso oo min acmaalika acmaashaada yaclamhu اllahu ilaahay uu ogyahay maa smu sharطi wajasmin tajsimu ficlayn tukfi ficlu muطaaric ficlu shardi majsuum bma wcalaamaة jasmihi xadfu xarف اcila ya alam ficl mudaarc jawaab shard majsum bma wcalamatu jasmihi sukuun mid walbana macnihiisii ayuu ku tusaya xayumaa makaan bay ku tusaysaa xayumaa tamshi meeshii aad socoto meel bay ku tusaysaa man caaqil bay ku tusaysaa man yaxdar caduwahu qofkii ka digtoonaada wey qofkii iska ilaaliya cadowgiisa mataa maxay ahayd macnaheegi zaman goortii bay ku tusaysaa waktiga mataa yati markuu yimaado waktiga uu yimaado maa maxaa loo isticmaalaya maa maxaa loo isticmaalaya hayr alcaaqil sida sheeyada ashyaadoo kale maa waxa tukfi aad qariso min acmaalika acmaashaada acmaashaada kii aad qarisaaba ilaahay wuu ogyahay waxaad qariso waa shay waayahay التمرين الثاني أكمل الجمل الشرطية الآتية jumalkan soo socdaa waa jumal shardiga kuwii labada ficil jasminaya baa ku jira ficlu shardi iyo jawaab shardi baa ku jira dhammaystir bidikri jawaab shardi maxduuf jawaab shardigiibaa la tuuray jawaab shardiga la xadfay sheeg wabid awaakhir alafcaali almudaarica وbd awakir اlafcaali almudaaricati fii kuli jumla ficilada mudaarica akhirkooga xarakee waxaa la fiirinaya inaad gudo inaad kor dhigto inaad reebto xarakee icraabkoogii yani waa inaad garato intanam haddii aad seexato fii majra alhawaa'i meel hawa ka soo dhacayso haye tamrad tamrad marad min almarad tamrad waad bukooni ama waad xanuunsani intanam fii majra اlhawaa tamrad marka tanamna waa shardigii tamradna waa jawaabkii man yashar kaiiran qofkii in badan soo jeeda man qofkii yashar kaiiran in badan soo jeeda ayay buuxiya man yashar kaiiran yacab yacab soo saamaa iyo wixii lamid ah saharka badan soo jeedka badan haddaan khayr lagu soo jeedin khayr ma laha man yashar kaiiran ينجح hadii la dhahana man yshر كaثيirا بالقراءaة والdirاaسة وتacalم العلم ينجح وmaن yshر كaثيirا في المعاaصي والذنوب يkhسر وmaن yshر كaثيirا في اللهو واللعب يتcب man yanac macruufa qofkii wanaag sameeya yujsa bihi maa tagris min alashjaar wixii aad beerto geedaha xaggooda wixii aad beerto yanfacka annaa tursil risaalatan bilbariid annaa maxay ahayd macnaheegii caaqil walaa hayra caaqil maxay ahayd matusiisa anna maxay ahayd macnaheegii makaabay meeshaad u dirta weyaananaa tursil meel alla meeshaad u dirta risaalatan bilbariidi adoo boosta marinaya bariidka oo boosta marinaya meel alla meeshaad risaalo u dirto tasil ilayhi oo kale tasil way gaadhaysaa tasil id maa tutic waalidak haddaad waalidkaaga adeedo id maa iyadu waxay ahayd bimacnaa in in tutic waalidak haye tanjax tafuz yuxbibka ayu صadiiqin ayu صadiiqin tukhlis lahu ayu صadiiqin tukhlis lahu yukhlis lak qofkii aad aacadu noqoto saaxiibkaad u wanaagsanaato isaguna ku wanaagsana ayu sadiiqin tukhlis lahu yukhlis lak waxaan isweydaariyey nambarada ayaan isdaafiyey waa in tartiibka la raaco wuxuu ta koobaad ka dhigay intanam fii majra hawa ta labaad mayasar kafiiran ta saddexaad anna tursil risaalata bilbariid soo saa uma qorin ta afraad idma tutic waalidak ayu sadiiqin tukhlis lahu ta lixaad wuxuu ka dhigay ti aynu soo akhrinay man yasnac macruufan ta toddobaad maa taqris min alashyaar ta sideedaad baynu maraynay mataa yantahi shahru siyaam markuu dhammaado mataa yantahi shahru siyaam aye yufطir الnaas yufطir yufطir الnaas dadku way maaragta oo iska fura xayumaa turaafiq اlashjaar ashraara xayumaa turaafiq turaafiq اlashraara takhsar oo kala lonee tudayic waqtak haddii aad la saaxiibta dad aan wanaagsanayn waad meel alla meeshaad kula saaxiibtaba waad ku khasaaraysa mahmaa tukfi min dibaacika yadhar mahmaa wixii waa hayr alcaaqil tukfi aad qariso min dibaacika dabeecooyinkaaga wixii aad qarisaa yadhar uu soo muuqanay soo daahiraya ama yaclamhu اllah تمرينka saddexaad أتmم الجuمل الآتية بوضع جuملة الشharد المحذوفة في المكان الخالي واضبط أواkhر الأفعاaل المطاaرcaة في كuلi جuملة halkana waxaa ka dhiman ficlu shardigii jawaabu shardigii adaatu shardigii adawaatu shardigii iyo jawaabu shardigii baa meesha yaalla ficlu shardi munaasiba u keen man yacish casiizan yacish casiizan man yattaqi illaah soo ma odhan karo man yattaqi illaah qofkii ilaahay ka cabsada yacish casiizan waxaa la odhan karaa man yaqnac man yaqnac qanaacada qofkii ee qanaaca la yimaada qanaaca qofkii la yimaada yaa yacish casiizan lannahu cadam lqanaacadu waa waxyaabaha dulliga keen xayumaa tandam calى ficli xayumaa tafcal sharan xayumaa tafcal sharan tandam calى ficli man tantaqil ilayhi طibaacuhum man yusaaxib اlashraar man yuraafiq اlashraar qofkii la saaxiiba dadkaan wanaagsanayn tantaqil ilayhi طibaacuhum waxaa u soo wareegta dabeecooyinkoogii ayaa ay abadsiiyaan way qabadsiiyaan waayahay maa yufsid macidataka oo kale yani maa takul oo kale yufsid macidataka ama maa takul biisraafin markuu xadaafiyo yufsid macidataka wahaa kadaa kuwa kalena idinkaa ka soo shaqayn doona halka u dambaysa istacmil adawaati shardi alaatiya fi jumal اlmufida ma xayuma ayaana idma kayfama ayun ayna mataa soo geli buudhoo jumlo u isticmaal halkaa waxaynu kaga soo baxnay markaa darsi muhiima aad iyo aad u muhiima waa inaad soo qabataan darsiga halkaasaynu ku dayn doonaa alafcaal اlhamsa wa icraabuha iyo kuwan duruusta dambe raacin doonaa insha allahu tacaala laakiin qaybtaa imika aynu soo qaadanay waa qayb aad iyo aad u muhiima ah, icraabka iyo guud ahaan naxwaha iyo luqada carabiga dhammaantood qayb muhiima ah wey waxa u soo dambeeyey imika ficilka mudaaric icraabkiisii oo aynu ka soo qaadanay yani waxaan la qiyaasi karin runtii aynu ficilka mudaaric ka soo qaadan waxa u dambeeyey ficilka mudaaric xaalaadkii ficilka mudaaric ee mucrabkii uu lahaa ficilka mudaaric ee mucrabka maaha ficilka mudaaric ee mebniga kawa kani soo qaada ficilka mudaaric ee mucrabka ee aanay la xidhiidhin nuunu niswa iyo nuunu tawkiid midina aanay la xidhiidhin kaasaa mucrabe ficilkaa mudaaric ee mucrabkaa saddex xaladood buu yeelanaya inuu yahay mansuub wadalika idaa dakhalat calayhi nawaasib iyo inuu yahay majsuum ida dakhalat calayhi اljawaasib iyo inuu yahay marfuuc ida khalaa min الnaasibi wاljaasim ficilkii mudaaric xataa mebniguna mararka qaarkood isagoo mebniyabu haddana maxaladaa yeeshaay laakiin mudaarica mucrabkaa sheegaya mudaarica mucrabka ah saddexdaa xaaladood buu yeelanaya saddexdii xaaladoodba bitafsiil fiican ayaynu imika u soo qaadan si fiican waxa weeye tafsiirkaynu soo qaadanay goorma ficilka mudaaricu mansuub noqdaa markay nawaasibtu gasho wama hiya nawaasib kam inawaasibu wamaa hiya nawaasibta waynu soo qaadanay nawaasibtu waa toban baynu ku soo qaadan hadda toban afar iyagaa wax nasbinaya an lan idan key waana afartii kitaabkii koobaad aynu ku soo qaadan lixda kale ee tobanka ka soo hadhay iyagu wax ma nasbiyaan laamuljuxuud baa ka mida laamu tacliil baa ka mida xataa baa ka mida faau sababiya ka mida waawulmaciya ka mida ow baa ka mida iyagu wax ma nasbiyaan waxay wax ku nasbiyaan oo ficilka mudaarice ka dambeeya ku nasbiyaan bian mudmaratan bay ku nasbiyaan waa lixda kale lixdaa an mudmaraa wax ku nasbiyaa waxay u kala baxaan laba qaybood in anta mudmaraday qarsoone ay tahay jawaasan oo lasoo daahirin karo iyo inay tahay wujuuban aan la soo daa'irin karin weligeed imse jawaasan ahaa meel keliya bacd laami tacliil shanta kalena maxay ahaayeen laam uljuxuud iyo xataa iyo ow iyo faw sabiya waalumciya shantaasna maxay ahaayeen waxay wax ku nasbiyaan an mudmaraa oo wujuuban u qarso nawaasibtii weeye halkaas waana tobankaa tobankaba waxaynu soo qaadanay tusaalayaashoodii kitaabkani kutub badan oo naxwaha ka mid ah wuxuu kaga duwan yahay way tiriyaanuun kutubta qaarkood sida ajrumiga oo kale tusaalayaanawaasibta wax nasbinaya way tirinayo laamuljuxuudu xataa saas buu tirinaya kutu badan kutu badanina waxay ka bixiyaan hal tusaale iyo laba tusaale ka bixiyaan halkanna waxaynu ku soo marray tiro badan oo midkiiba laga yaabo saddex tusaale ama afar tusaale inaga bixiye mararka qaarkood marka qaybtaasi qayb fudud baa ah. ficilka mudaaric iyo nasbihiisa iyo adawaadka nasbiya iyo icraabkoogii waa inaad si fiican u qabato halkaas waa naصbi jasmihii baynu imika ka soo baxan aljasm ficilka mudaaric goormaa la jasmiyaa markay jawaasimtu soo gasho maxay tahay jawaasimtu waa imise jawaasimtu jawaasimtu waa lix iyo toban lix iyo tobankaas waxa u kala baxaan qayb ficil keliya jasmise iyo qayb laba ficil jasmise qaybta ficil keliya jasmisa waa imise waa afar afartii tiri lam iyo lama isku daraysaa labadaa waa isku nooc wey lam iyo lammaa laa naahiya iyo maam اlamr afartaasi minhaa ficil bay jismiyaan haye maxaa soo hadhay lix iyo tobankii labiyo tobanka kalina misay jismiyaan min laba ficil bay jismiyaan marka waa inaad korka ka tiriso adoo tartiibkii raacaya markaad tirinaysa waxaad sheegaysaa labada xaraf ayaad ku bilaabaysa in iyo idmaabaad ku horraysinaysa mantii caaqilka kutusaysaad ku xujisinaysaa man labadii khayr caaqilka maa iyo mahma labadii zamaanka mataa iyo ayaana saddexdii makaanka ayna iyo annayo xayuma kayfamaa baad iskaga daraysaa iyo ayo intaba ahayd tartiibkaasumaad soo raacaysa midka tegi mayse halkaasina waa lix iyo toban ficilka mudaaric bay jasmiyaan lix iyo toban kaba tusaalayaashoodii baad soo qaadata oo kuwa qaarkood ataa saddex tusaale afar tusaale uu kaa siiyey icraabkoogii baynu soo qaadanay halkaana jawaasimtii baynu kaga baxayna wax alla wax jawaasimtaa kuugu hadhay ma jiro oo aan tafsiil ahayn halkaa laga bilaabo ilaa kitaabka naxwaha ugu dambeeya waxaan tafsiil iyo iyo sii sharxid iyo sii bayaamin iyo tusaalayaal mararka qaarkood yar adag in laga keenay iyo aan ahayn oo kuugu hadhay ma jiro ilaa kitaabka ugu dambeeya intaasmu ka dhigay lix iyo tobankaasmu ka dhigay anigii hadda idin akriyay mxuu ahaa ajrumiga alfiyihi matn alfiya oo le moogtahay wajsin biin waman wama wamahma ayun mataa ayaana ayna idma waxayumaa ana waxarfun idma kain wabaaqi اladawaati asma waxa weeye intaa aynu halkaa ku qaadanin buu sheegay kutubta sharaxda ibnu caqiilka iyo ay ka mid yihiinna intaasunbay bastinayaanoo mararka qaarkood amiladunbaa laga dhigaya aayado qur'aana iyo gabayadii carbeed laga dhigaya oo xoogaa u baahan yani fahniya iyo xoogaa yar adag u baahan oo de mustawaha qofku markaa uu soo gaadho marka halkaana jawaasimtii baynu kaga baxnay waxaynu ka baxnay nasbu alficl mudaaric iyo jasmu lficl mudaaric maxay noo hadhay ficilkii mudaaric mucrabka saddex xaaladood buu maray maxay noo hadhay xaaladii rafcihi baa kuma taalla halkan kitaabka xaaladii rafcihi لأنه kitaabkii kooaad markaynu maraynay uu ku daray xaalada رفعة نصب الفiعل المطaaرع jaسم الفiعل المطaaرع markii dambena wuxuu hi رفع الفiعل المطaaرع halkan imika nawaaصibtiibuu ku noqday wuu dhamaystiray jawaasimtiibuu ku noqday wuu dhamaystiray rafcihii ma soo qaadin لأnنhu rafcuhu adawaad ma laha goormaa la rafciyaa ficilka muطaaرع goormuu marفuuc noqdaa ficilka muطaaرع إida khlىa min النaaصب والjaasim إida تjarada min النawaaصب والjawaasim kuwan markuu ka maran yahay marka halkan waxaad iminka soo gaadhay ile horena waa lagu soo qaadatay mustaw aad garato marka nawaasibtii lagu siiye jawaasimtii lagu siiyo kuwaasi markaanay ku jirin ficilka mudaaric inuu yahay marfuuc yahay looma baahna in marfuuc iminka halkan rafcuficil mudaaric la dhaho lannu takraar bay noqonaysaa rafcuficil mudaaric adawaad rafciya ma jira ficilka mudaaric waxa rafciya atajarud atajarud alkhuluw min annaasib waljaasim inuu ka maran yahay baa rafciya marka ficilada sidaa uu kitaabka labada sheekh u qoreen annaxw alwaadix waa si la yaab leh weh ficiladu halkaasay ku dhammaystiran yihiin kutubta dhammaantood badankoodu wax badan kuma darayaan haddaanay ka dhimin kutubta qaarkood la dhigta qadri iyo shuduur iyo haddaanay intaa ka dhimin wax badan ficilada kuma darayaan halkaasay ficiladii dhammaantood aynu ku dhammaystir hadday ficiladu mabni lahaayeen waynu ka soo hadalnay iyo axwaashii lagu banaynayay ficil maadiga oo dhammaantii mebniya iyo saddexdiisii xaaladood soo mayna soo qaad ficil amarka oo dhammaantii mebniya iyo afartiisii xaaladood ee lagu banaynay waynu soo qaaday ficilka mudaaric oo mucrab iyo mebniba leh mebnigiisii oo laba xaaladood ahayd iyo wixii lagu banaynaynu soo qaaday mucrabkiisii oo saddex xaaladood leh mansuub iyo majsuum iyo marfuucna halkaasuu inoogu dhanyahay qaybta halkaa ka bilaabmi doontaa intii eh, matnulajrumiya marka la dhiganayo lagu dhigan jiray baabu macrifati calaamaat اlcraab oo ay ka mid tahay ismigii mufradka ahaa musanihii saddexdii jamac afcaal hamsihii asmaa hamsihii wixii loo yaqaanay almucrabaat aamaaniya almucrabaat aamaaniya oo haddii aad ajrumiga si fiican usoo daraasaysay halkan ay yani waxa weyaan wax fudud noqon doonta hawl fudud tusaalayaal aad sidaa udul maaragta ararto oo waadixa oo icraabkooga aad si fiican un icraabkooga yani waxa weyaan u mubaaraksayso ama u baraktis karayso keliya ayay halkan noqon doontaa ciddii baabka ajrumigaa si fiican usoo qabata baabu macrifta calaamaat اlcraab halkaasaynu ka bilaabi doonaa wallah subxana wa tacaala